dadaal akuwujuwa inta dadaal akuwaajiwa wlmashhuur wujub الاحtiyaati waxa imaa doono alaa kuli xaal maxaa yeele zaman walba wax ihtimaala xeed i dhuhri waa isdhexgaleen waa saas soddon beri inta maho isdhexgale ilaa meeshaa maaha wlmashhuur wujub الاحtiyaati xeedkeediya dhowrigeedi dhexgali lagalgogoyna ma anfacaayo washubma waaya makala gogo-aayo masuulo waayo awalkiis malsooawal malasoo ogaanin ah. intaa waay insha allah misaalkaas fiican oo baha la arkaaye hala qabto anigagaabsanto wujub lixtiyaat waay maxaas yahay ixtiyaad dadaalaa kuwaajibaa wujub lixtiyaati dadaalkii waajibidiisa waaye macnaha waxa waaye mubtadaa malatoo ahaa mubtadaa maxay ahayd waa soo marteen waaas ahay yani ceedkeed yom leil laga yeelo intaan laga yeelo hadda waxa waaye mubtadaa madato ee dadaalaa kuwaajibaa macnaha waa loo dadaalaa ixtiyaad maxaa la yihaha yani maxaa loo dadaalao wakti walbe waxaas ixtimaalaa inay ahayd waxay ka socda xeed as ahay waxii maciidka buuxuhaayo inuu xeed laga yaawaa ixtimaalaha marka haddii xeed maxaa ka xaaraam haddii xaaid ay tahay maxaa ka xaaraam ahaa xaaraam waaye wamasu lmasxafina xaaraam ku ah gayra asalaati yani salaad geyrkiisii salaada dhexdeedii waxaan ahayn qur-aan ku akrinay ku xaaraama ahaa وتصلي فرائض فرائش waa tukahaysaa abadan ba weligeed waa tukahaysaa wakada naflu sunadiine waa tukahaysaa fi lasax mana qabano salaada waa tukahaysaa haddana waxa waaye yani احtiyaad dadaalkii le waaye dadaal waaye احtiyaad dadaalka waxaas yahay tusali فرaaئda abadan waa tukahey wakada naflu waa wakti leh yani wakti la arko inaas go-o aa la yaaba oo dhiigiina markaas ku dhamaadi waktiis go-ay inaas go-a laga laga yaaba as ixtimaala waxas ixtimaalaa inaas go-a laga yaabaa wakti walba inaas ka go-o oo dhiigiina markaasay maalinka as go-ay as dhamaa ee markaasa yeeleysaa wataktasilu waa qabaysahaysaa likuli fardin fardi la arko waa u qabaysahaysaa kusii soo marteen waay taktasilu waa qabaysahaysaa likuli fardin fardi ar la arkani waa u habayshaysaa iska joog soom baan ogyahay wada suumo mutaqaabica irsaadka culama sheekayahay waa ku dhibtoo jireen naftooda yaa shani galaayin markan ilahan usub suumo mutaqaabica hay hay salli lfaraa'ida intaa waa insha allah waxaa dhiman yahay waan tartiibihina insha allah waxaan u yeeluhaynaa mas'aladan imaam nawowi waxaa isleeyahaa baab abwaab fiqhi dhan masalada uu adag waa tan abwaab fiqhi markii la joogo mas'alada uu adag uu adag iyada waayo shaaficiyadaas waaysa laakiin maliki waa fududahay aftiis waxba ma aha waxaan dhan wax kama macaayadiisu baabu nijaasa dhanbe waa ku fududahay asharaartii waaweyneed xagga oo ruxsay dicaayni maxay diin axsan maliki aan iska qabano haddii amri san yahay maxaa yeele maliki aftiis waa ku fududahay waxaan dhan dhibkaan dhan ma qabo qawaacidan shanigan bale waa ku wilaystay imaam malik ilaa iyo usaartii saas waay ijtihaadkiisa saas gaar imaam shaafici tiisa ku adag tahay mutaxayira muxayira badhawa adwaar reer mutaxayira muxayira iyo muxayara intaa waay murtaaba no iyo mubtalaad intaa muxayirat alfaqiha liraa muxajira hadi waa loo saama faqiha yani ay wareerisay muxayanan waa lina ciidaa nafteedii la wareeriye b faqiiha wareeriye waxaa le intaan duko intaana dhaaf mana intaan duko intaana kae waxaan dhaaf waxaana yeel ciidiyaa la wareeriye socdaa waxaa la rabaa yani in oo magaciisi aan gaagaabsan waa shul waa la shuli karaa laakin lakasama rabo waa kastasahina insha allahu tacaala hadda inteen joogna shalay تغتسل وأنا وأنا بحاول تصلي الفرائض أبدا ما قلنا إيه watasuumu maho hada naflu tusali faraaid waa dukiy wagan hada nafluna waa dukiyaysaa filaas mana qabano watartasilu waa qabaysaata likuli fardin maxay suu bihaysaa waaye haddii saa ay naqato yani waxii xaaraamka ahaadii mashhuurka wujuub ااxtiyaad waaye wadigaa ka xaaraam ahaada masul maskaa ka xaaraam ahaada akrintii qur'aanka fiiri salaatay ku ariso watusali faraa'iday dukaysaa abadan ba weligeeda faraaid waa dukaysaa watusali faraaida faraaisha way dukaysaa abadan weligeed faraaid waa dukaysaa faraaisha waa dukaysaa watasuumu wataktasilu waa u qabaysaa say u dukayeysaa fardi walba likuli fardin fardi walba u qabaysaysaa macnaha waxa waaye haddii waktiga dhiigka go-aaya iyada ay ka jaahil tahay oo dhiigeedana assocdo fardi walba iminka la gaaro oo waktiga galo waktiga marka galo bacdi waa waysa waa waa qabaysaysaa waa qabaysaysaa maxaa yeelay waxaa yani waktigaasi inaas go-oy a yaabaa dhiigaas waktigaasi inaaska go-oy asu joogin taa daraadeedi waa udukayaysaa markay dukahaysaa waa haweys wati wati ka galo yani waa haweeshaysaa watasuumu <coughs> naagtii waa soontaa wujuub ahaanay usoontaa ramadaan ramadaankii waa soomaysaa bisha ramadaan waa soontaa uma ramadaanka bacdigiisii shahran ay soontaa kaamilayni xaal ay bil ay soomaysaa kaamilayni xaal ay kaamilayni xaal ay yihiin xeeran kaamilayni ay soomaysaa kaamilayni xaal ay yihiin xeeran kaamilayni ay soomaysaa xaal ay yihiin kaamilayni xaal ay yihiin fayaxsulu waxa silaa min kullin min kullin mid la arko arbacata casharat min afar mid la arko waxaa ka xasilaa min kullin lamadaa bil xaggoodii waxaa ka xasilaa arbacata casharata min afar beri uma bacdeedii tasuumu waa soontaa min amaaniyata cashara tama iyo siyeeda xaggoodine alaaatan waxay soontaa saddex awalahaa awalkeedii waalaaan saddexna aakhirahaa ay ka soontaa aakhir amaanta cashar faxsul waa xasilaa marka alyoomaani lama beriyaa xasilaa lamadii yoon albaaqiyaana oo soo horeen intaasaa xasilaayaan watasuumu waa soontaa min kuli shahrin bila arka waxay ka soontaa waxay ka soontaa watasun waa soontaa ramadaanay soontaa isha ramadaan way soomaysaa isha ramadaanay soontaa isha ramadaan waa soomaysaa uma bacdigeydii bisha ramadaan bacdi shahran bil ay soomaysaa kaamilayni xaal ay yihiin sum waa sooma shahran ay soomaysaa uma bacdi ramadaan bacdi shahran bil ay soomaysaa kaamilayni xaal ay yihiin ibn xajar kaamilayni ramadaanka laga xaaleeyo shaharkani isaas yani tankiireenta oo shaharka tankiireeyey yani wax ma saameynhayo as leeha waxaas uleeha shahran aakhara asadarki laakin waa looba dawa yimid waa looba dawa yimid ceeb maaha nin yani waxaa ka dhacaa waa suubihaa bacdiyaas yani insha allahu tacaala waxaan jeclahay iyadoos aad u tafatira anisiyo hadalkaan keliya waxaas kamid yahay minhaajka icraabiyaalkiisii mihii uu ishkaal badan ay kamid tahay shaaran ay soomaysaa kaamila inay xaal ay yihiin amadaan macrifo waaye shahadana nakira waaye haddana waa xaaliyay feri calaa kulli xaal ibn xajar waxaa leeyahay yani taas shay cajiib maxaa yeele kan oo xaalnimo u wadaayo mawjuud waa usooda qadarin ibn xajar waxaas qadarahaa شhهرا أsqdrha شhهرko aakر oo kale asqdrha aamilayna xaal ay yihiin taasa xaal loo yeelaa as leeyahay intii ka dambaysa qaasimi iyo raggaas waxay leeyihiin amr yaab laya ibn xajar saa as leeyahayo waxyaab la waaye maxaa yeelay kii wadi lahay oo wadi lahay ina xaal ay naqato yani usoo la qadarin aakhira la qadarin as mawjuud yahay ibn xajarna waxaad qadartay aakhira aad qadartay yani tan musabaqa waxa waaye macrifada ay mushaarakaad yihiin hmm. xaal in nakira ay ka imaahad camal waaye hadda fiiri zaydun warajulun mujdo qaa'imaani zaydun waa macrifa rajulana ke qaa'imaani musabaqa maxaa keena yani cadfiga markaas loo cadfaayo <coughs> waxaa keena taswiga ibtidah bilawga ibtidaha saasa keena aal ay yihiin alaa kuli xaal gobolkan yaraa wax weyn waaye dadka yani oo wax akrisahaayaan oo bilaawe waxay ka dhigahayaan wax sahla ah inta waaye kabacdi waxay soomaysaa shahran ay soomay kaamilayna xaal ay yihiin taala ku fiican alaa kuli xaal ka fiican insha allahu maxali doonaa marka zakarshi iyo rag badan kaleet waxay qabaan insha allah keeni doonaa fama shaaranayso maysaad min kulli mid la arko maxaa waaye ramadaanka waxaa la qadaraa inaad soddon ahaay uma bacdigeeda shahrana ay asoomaysaa kaamilayna xaal ay yihiin marka fayaxsulu ma aho waxaa xaasil unaqahaa haddii ramadaanka soddon laga dhigo Oh, laga dhigo min kuli mid laabka oo lamadii sodomaad arbacata cashara lamadii bil waxaa kaxashi aa ka xasila arbacata casharata min afar oo yoom ah <clears throat> aa ka xasila afar aa ka xasilaa kullin waxaa ka yani yoom ila abka waxaa ka xasilaa saas soo xasilaa waxaa marka dadaalkii maxaas yahay wakti walba ma lakasi kare waxaa ixtimaalaa inay ahaato intaan soo sheegnay xaaida ay salaada meesheeda waayo ka bax waa soo baxnay watusuumu ramadaana waa soomaysaa dadaalkii waayo yani ramadaan keliya kuma filna ramadaan keliya kuma filna makaafiga waxaa yani la rabaa iidii laga rabaa soddon a laga rabaa soonto dhiigeedaa socdaa ma joogsanhaayo ramadaanna waa la galay yani waay so soddon beriay soomaysaa xadiis kaamid yahay haddana bil kalena waa soomaysaa in loo dadaalo inaa la arkaa waa loo dadaalaa dadaalka maxaas yahay mid la arka waxaa ka xasilaa aa tiri sheeka tami afar hmm. maxaa yeelay maxaa waaye tami afarta waxaa la khasaarihaa haddii xeebka ad isbato waxaa laga dhigaa soddon beri aa laga dhigaa soddonka beri waaa laga yelaya eed soddonkii beri dhan waaa laga dhigaa tama beri tama beri aa lakasaari ha taqdiir tama iy shan beri oo lakasaari ha haddii laga laga dhigo yoonka tama iyo inqitaac laga dhigo maxaa haasil naqday marka horo ma markaydi horo kowdii horo hadii laga yeelay oo laga yeelay inqitaac laga yeelay waxaaya laga yaabaa yani inay helin yoonka ka horeeyey yoonka ka horeeyey saacada kamid ah inay waxba helin oo amase waa heshiyo maalintii ay heshay cawadii ka horeysi wax ma helin saacaad oo cawadii ka horeysi wax ma helin <coughs> waa kasteen marka kaas yoonkaas waxaa laga helaa hal yoon maxaa laga helaa kowdayo horo yani yoomkii oo magaci tama iyo shan beri aa lakasaariyey tama iyo shan beri hadii agtarkiisa laga dhigo oo laga yeelo talaatiinkii ma aheno xeebkii agtarkiisa laga lakasaariyey tama iyo shan aa lakasaariyey maxaa ku xigaa yoomkii tama iyo lixaad kool hal ma hal maalna uhesho waxaa heshi maalintii horo dhiigii heshaa laga helaa awadii ka horaysi dhiig ma helin saacada kamida eh, dhiig ma helin waxaa naaqusi tami shantii maxaa ka naaqusay tami afartii waa maxaa ka dhinaaday waxaa ka dhinaaday hal bed maxaa ka dhinaaday maxaa yiri inta waa <clears throat> waxaa loo dhamaystira inqiaaca yonkii tami ilahaad oo inqiaaca ahaay waxaa loo dhamaystiraa waxaa loo dhamaystiraa <clears throat> marka hal maalin kamil ameha ikasha hadii laga yaali honkii oo magaciisii dadaal markaas ah. digalayaal tama i shan actar xeed laga dhigo oo yoonka tama i lixaad inqidaa laga dhigo maxaa yani uhiraacidi bishi kulligeedi maxaa uhiraa <clears throat> bishi kulligeedi waxaa uhiray yoonkii oo tama i lixaad inqidaa laga dhigo oo laga dhigo <clears throat> oo la khasaariyo waay waxa uhiraay maxaas yahay waaya bisha dhammaanteedi maxaa uhiray waxaa uhiray tama i afar beri maxaa loo khasaariyey yani dadaal ajrigiisa loo khasaariyey damaishantii dadaal ajrigiisa loo khasaariyey bisha lamaad oo dambe waxaa ka yeeshaa saas oo kale iyadana iyadana yoonkeedi horo sii waayo yoonkeeda horo saacada kamid ah eh, yani saacd saacada kamid ah eh, wax ma helin ya wax ma helin yoonka ka horeeyay wax ma helin maalinka ka dambeeyo maalinka dambeeyo yani maalintay heshay cawadii ka horeeyay wax ma helin macnaha saacada oo kamid wax ma helin intaas yani tamaishantii ka nuqsaantay waxaa lagu tamaishantii wa ka nuqsaan waxaa lagu dhamaystiraa tamci lexdii <coughs> wixii oo inqiaaca ahaay tamci lexii inqiaac ahay aa lagu dhamaystiraa maalin kaamil o <coughs> marka yawmka tamci lexaad maxaa laga yeela yani inqiaac maxaa u heray dadaal daraadiisii <coughs> waxaa loo khasaariyay tamci afar maxaa u heray bishi dhammaanteedii waxaa uu heray tamci afar yoom waxaa uu heray waxaa la khasaariyey liajli ixtiyaar daraadiisii waa la khasaariyey tambishana la khasaariyey bishi lamaad taasoo kale ka dhigtay markaasi maxay naqatay bishii lamaad oo hal yoon ka helay iyo bishii hore oo magaciisa hal yoon ka helay lama yoon a u baaqi ahaaday lamadaa yoon baaqi ahaata oo hertay intee laga jirihaa intee laga baadi doonaa lasoo naay u baahan waxaa laga baadi doonaa yani waxaa laga baadi doonaa kama isiidi beri olajeedada lamada beri waxaa la wadaa lamadii beri oo la baadi doo oo kama isyada beri magaciisii oo laga baadi doonaayey yani lamadii beri oo kama isyada dhexdoodi laga baadi doonaayey lama kama dhexdeedii dhexdeydii laga baadi doonaayay macnaha haddii tama ishan beri loo gooyo aktar lixaad loo gooyo yoomkii lixaad tama ilxaadne inqidaac laga yeelo low aad heri lahay kama ishanta shay aa ka heri <clears throat> cawadii wax ma helin matalan maalintii ka horay oo ka dambaysa waay shay saasa kan waa yani eh, dhamaystirka oo tama ilaxaad dhamaystiraayo tan waay maxaa ubaaqi hari marka lamayoon lamayoon a ubaaqi ahaaday a u herin waa loo dadaala loo yani lagay oo lakasaaray tamisyadii oo tamisyadii loo gooyo abtarlaxeed laga gooyo oo tami shanta ahayd inqiaacna yonka tami laga laga gooyo yonkadaas keliya <clears throat> maxaa baaqahan lama yon markaas tami shantii waxay beysaa bisha awalkeedii saanigeedii iyo saaliskeedii ay kasoobaysaa bisha awalkeedii saamigeedi saaliskeedi haddii saaca yeesho hmm, haddana tamasiyada akhirkeedii waxay ka soomaysaa tamasiyada akhirkeedii yani waxay soomaysaa tama iyo lix yani iyo tama iyo todoba iyo tama iyo siyeed maxaa haasi lagaa waxaa la qadaraa hmm, ah, markaasi maxaa la yihahda alaa kuli xaal waxaa waxasila iidii ah, ah, ah, unabad galeen lama beri kaamil a unabad galeen si kastoo loo khasaariyo si kastoo loo khasaariyo lama beri yani unabad galeen wadina hadda si fiican insha allah dariga suurad suurad sidida waay a unabad galeen macnaha waxa waaye yani haddaan suurahaa haddii la qadaro bisha hor bisha awalkeedii dhiigi yani u imid aa ku bilawday waxa hormari yani bisha awalkeeda dhacni alu qadaraa dhacni alu qadaraa si culamada dhihi jireen aan barakeysayna dhacni alu qadaraa macnaha bisha awalkeeda dhiig u bilaawday dhiigaas waxaas qaatay tami shan beri inqiaacaas qaatay tami shan berine go-naas ku qaatay awalki inqiaaci waxaa laga dhigaa markaas tamilaxa laga yeelaa tamilaxa laga dhigaa tamilaxa yani yoonka bisha awalkeedii oo u nabad galay dambi shanta xeed ka dhigan farulxeed hal yoon maxaa waaye aqalulxeed hal yoonas ahay waxaa lagu qadaraa bisha bilaaweedii dhiiga bisha waxaa u bilaawda bisha awalkeeda dhiiga bilawday waxaas qaad tamii shan waxaas go-ay tamii lixaas go-ay yoonkaas go-ay yani waxaa waaye yani xeedkii dhuhrigii waaye waa daahir aan qatay saasay usoo soontay inqidaaca waxaa laga dhigaa tamii lix beri waxaa uhirin lama beri yoonka uhiri maxaa waaye yani saabic cashar iyo hamin cashar waa kaas xasili ma awalka hadi dhiiga lasoo asoo dhiigii asku dhacay iidii waxaa la qadaraa dacni awal ah, shahra la qadaraa waa kaas macnaha dhiiga waxa u bilawday bisha kowdeedas u bilawday bisha kowdeedii haddii oo magaciisa isu bilawda awalkeedii waxaad qaatay aad qaadahaa bishii tama-iyo shan beri inqiaac tama iyo shan beri inqiaaci waxaa laga dhigaa sittata cashar tama iyo lixaa laga dhigaa waaa iyada waaa sila markaa lamayon lamayon shamey waaye ko ilaa tama iyo lix ma o ko ilaa tama iyo shan dhiigaas ahay askarulxeedas ahay waa dhamaad yonkii tama iyo lixaad iyo tama iyo todoba waa kaas lamadayon waa u nabadgaleen qitaaca laga dhigay waxaa laleeyahay lamayon lamadayon dambe a dhiigeedi a yani daahir ay ahayd soonkii dhan lama beriya u xasili sheeka beriya siyaadaas on kee lama bil ay soo soomaysa lama beriya kuxasidi wakaas haddii la rabo wakaas lamadiyon dambe oo lamadiyon dambeyso aw xasili maxaa koob ilaa tama iyo shan xaaida ahayd alqadara waa ku bilawda dhiigi bil awala isku dhacay awal shahra yani alqadara dhiiga isku bilawday waxaas qaatay tama iyo shan beri maho inqiaaci inqiaaci waxaa laga dhigaa tama iyo lix waa kaasa laga dhigaa tama iyo lix tama iyo todoba maaho tama iyo lix yoonka tama iyo lixaad yoonka tama iyo todobaad lamadaan beri waa u nabad galeen waxaa laleeyaha lamadaa beri au nabad gashay yani iyada waxaa heshay marka xaasil u naqday lamada beri waka oo dambe male tasuumu ramadaana uma shaanan kaamilayna fayaxsulu min kuli arbacati cashara waa ka tan waay fayaxsulu min kuli arbacati cashara maxaa ka xasilnaqaa maxaa ka yaxsulu min kuli arbacati cashara yooman aa ka xasilaa tami afar walbe bishii kalena sidii waayo insaanka yal koweedi aa dhiiggii ku dhacniyey awlshaara dhacni la qadaraa macnaha dhiiggaa ko ku bilawday dhiiggii koodis ku bilawday isku bilawday ilaa tami shana dhiiggii adkaatay inqiaac adkaatay waxaa laga dhigaa tami shan tami lix a ah, inqiaac laga yeelaa maxaa marka xasiyadii lamayon yonkii bish tami a tami shantii horo tami lixdeedii hal yoon ay ka heshay bisha lamaad tami lixdeedii hal yoon maxaa waayda lama yo ay ka qaadayso bishayoonkeeda tamay laxad iyo tamay todoodeedii amadaas yoon waa u nabad galeen haddii la rabo in lamayoon loo xasiliyo bisha awalkeedii lamayoon laga xasiliyo haddii la doonaayo dacniga waxaa la qadaraa yoonka saddexaad bisha yoonkeeda saddexaad macnaha tam bisha yoonkeeda saddexaad waxaa la leeyahay lamayoona u nabadgaleen haddii dhiigii inaas ku dhacay bisha ko lama dhiig ma qabin saddexa dhiiga ku dhacay saddex yaa dhiigi ku dhacay lamada koreyso a u nabad gashay markaas lamada koreyso a u nabad gashay lamada koreyso ko lama ma aho waa u nabad galeen saddex dhiigaas ahaa haddii dacni la qadaro macnaha oo dhiiga aad ku bilaawdo maalinka saddexaad haddii rabtid lamada hor inaad nabad gelisa taqdiir waay kule intaan kulin maskaxda ala geliyo aad rabtid waxaa dhiigga la qadaraa inaa yoonka saddexaad bisha yoonka saddexaad inaa dhiiggii asku asdacniyey oo dhiigga asku dhacay oo dhiigga u bilawday maalinka saddexaad bisha maalinkeeda saddexaad u bilawday waaa waa socday ilaa aktar alxeeb waa kaasaa socday intaan kadaas waa socday tama iyo tama iyo yani bil saddex aka bilaawday afar an lix todoba si sagaal toban ilaa adiga tamay shan beri ma oo aktar xeed a socdo sidii le waay maxaa una odgalay marka lamada korayso lamada korayso saddexda lamada u korayso iyo kowda ko waa nabadgashi bishii kalena sidii waa iidan bishii hore waxaa nabadgalay yani tamay afarna laga yela ebel aba tamay afar ebel ee bacdi tamay afar dhan waa lakasaari ha ebel laga bixiya maxaa u nabadgashay hal lamayoon oo saddexda beri oo horeyso oo ka horeyso marka yonka saddexaad xeed waayo ilaa afar shan haakada habaas xeed la dhahaa waxau nabadgelay waxaas lahaa labada beri oo saddexa saddexa beri oo bisha ka horeyso lamada galeen kuwaasi daahira leha waxay tahay soonkii soonta waa kaas wixii ka dambeeya dhan waxaas nafad aksarulxeedi inqitaa intaa maxaa layihi saddexaad dhiigii ku dhacay yoonka saddexaad dhig bisha yoonkeeda saddexaad a dhiiga dhacniya alqadaraa macnaha yoonkaasa dhiig ku bilaawday ale yoonka saddexaad wixii ka dambeeyey dhan akarulxeed inqiaac akarulxeed kuli shan ah yoonkii tamay lixaad oo inqiaaca tamay afartaas kulli ibrala bixiaa maxaas nabadgale dhiigeeda u nabadgalay ay dhahir ay dhahir laga yeelaa oo soonkeeda u nabadgalaa <coughs> loo soo joojihaa waxawaaye yani waxawaaye lamadyoon oo saddexda bay uhoreyso maay ko yoonka koowaad yoonka labaad kulli waay hadii awalka laga soo xaasiliyo larabo waa inta waay haddii la rabo in laga xaasiliyo lamada daraf <coughs>